inay si kastaba haatee qaybtood laiskuma hayso hal ka dhig laba ka dhig saddex ka dhig tawxiidku horta waa mid kolle ilaah iska wada leh tawxiidullaahi biafcaalihi madiidantihin biafcaalihi kulligu aan wada dhahdaan wa biasmaa'ihi wa sifaatihi madiidantihin wa biilaahiyatihi wa cubuudiyatihi madiidantihin haddaad diidantihin sheega kaa diidantihin bal noo caddeeya waxba diidantiheena wixi aad diidantihin bal noo caddeeya bal noo cadeeya tawxiidna biafcaali waa rububiyadii rububiyadii biafcaali waa afcaalullaahi waay mid min alkhalqi walixyaai walimaadati watadbiiri ya walmur walnafci waay waa tadbiirti wey kulli nusuusta waa ku timiday qur'aanka ku wada timiday waad wada ogtihiin haya tawxiid rububiya miyaad diidan tihiin qur'aankaay ku jirtaa kuma jirta miyaad dhihi kartiin mada labaad biasmaa'i wa miyaad diidan yani walilahi alasmaa alxusnaa fadcuu biha مئة ديدنتي وذر الذين وذر الذين يلحدون في أسمائه إيه؟ سيجزون ما كانوا يعملون ما كوا أساس قريش مئة لنا بدقاي وذر الذين يلحدون في أسمائه أسماء الديدي أسماء الإله مئة ديدنتي إله سبحانه بس الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر مئة ديدنتين نوع الداية ألوهية لا إله إلا الله مئة ديدنتين رسول الله صدر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مئة ديدنتين ما شاء الله هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله horta waxaan jeclaan lahaa in lagu daro mawaadiicda baxdi ku saabsan manhajul ashaacira fi lcaqiida hase ahaatee wakti yar baan haystaa weli waxaan la fahmin istiqraaha meeshaana u daliishanay anaa codsanayaan kuhi shaq ku jira kuma dhihin marka waxaa weeyaan culummada annagu waxay u daliishadeen istiqraaha iyo qaabkaad u fahanteen isma laha istiqraa annagu waxaa u daliishanay taqsiimkaan u daliishanay ibaatka in rabbi loo sugo rububiya ama uluhiya loo sugo ama loo sugo alasmaa wasifaat istiqra oo maana daliishanin laakiin ma la qaybin karaa oo adilada marka la dhex qaaday oo la baadhay intaasoo qaybeed ma laga dhigi karaa baan istiqraa u daliishanay fiqigaad akhrisataan ee shaaficiyada aad sheegataan aad taqaanaa afar baad u qaybiseen cibaadaad iyo mucaamalaad iyo nikaax iyo faracda isku baaba iyo jiraxaad u qaybisaan ama kitaabuljirax waa tiradaba xaggee laga keenay kitaabka qur-aanka kuma jirto afartaasoo loo qaybi sunada nabi maxamed kuma jirto afartaasoo loo qaybiy salafku weliba waxay ka dhigi jireen shan bay ka dhigi jireen xasan albasri afartaa markuu sheegay wuxuu ka dhigi jiray fiqi zuhdi buu ku dari jiray maydan ku darin marka waxa istiqraada aan u daliishanay waa taqsiimka weeyaan qaybintooda ee ihbaatu tawxiid ma aha wabitaali sifaadka yaad qaybiseen markii laydin weydiiyey maxaad u qaybiseen laydin yidhi waxaad tidhahdeen caqligaan u daliishanay inay labaatan sifa rabi u waajibta caqligaa sheegay inay labaatanka mustaxiil tahay caqligaa sheegay inuu hal u jaa-is yahay caqligaa sheegay nabiyullahi maxamed sl sida intaa ilah baa u sheegteen ayib caqliga markuu sheegay waxaa tira sifaatka kale anagu aan wadanay caqligaa diiday labaatankaa sugteen iyo labaatankaa diideen in ka badan ilaa konton sifaad oo kalea diiday waxaad caqligaa diiday istiqra aan wadanay caqli inta ka yimid haddaan soo qaadno waxaa tiahdeen sifaatka loo yaqaana ee toddobada ee sifaatu lmacaani loo yaqaana alqudra waliraada walcilm walxayaa walsamcu walbasr walkalaam toddobadaa waxaa tiahden ilaahayla lama wadaago keligii baa alla khaas oo mushaabahat alxawaadid kuma jirto waxaa idiin sheegaynaa ilaahay qudro wuu sheegtay khalqigana wuu sheegay wuu u sugay ilahi wuxuu ihi wallahu calaa kulli shayin qadiir khalqigiisa qaybo ka midna ah qudru u sheegay wuxuu ihi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim qudrada rabbigay iyo qudrada makhluuqaadkiisa maxaa u udhexeeya waxaa u udhexeeya farqi dhexeeya daatada iyo iyo dawaatuda waxaa ilaahay u sugteen iraada makhluuqaadka ilahay iraada u sugay ilahay waxaa u sugteen samc iyo basar khalqigiisana u sugay ilahay waxaa u sugteen cilmi iyo kalaan khalqigiisana alla u sugay ilahay waxaa u sugteen sifat lxayaa ilahay khalqigiisa u sugay marka idinkaaba caqli watee maxaa istiqnaaga aan taqsiimka u daliishanay ee wax diidan jirin ad la timaadee u diidantiin idinku midda kale ilaa shalay soo wadina xadii daciifa soo koobnay runtiina isku dhex jir wuu yahay sidii annaga aan jecleen waxaa weeyaan in waxaad garanaysaana ilaahaydan baray aad dadka u sheegtaan oo mas'alo kasta sidii idinkoo lecture bixinaya ahaan aad ku wajihistaan mujtamacii oo idan u qaadanin wax idinka aad isku turturaysaan oo annagoo idinka idin heshiisinaya idinka toddoba qof afar iyo toban qof afar iyo toban qof unbaad tihiin soomaali malaayiin baa isku laanhaysaa waddankoodii intaan xagga u kacna heshiisiiya dhowrka milyan maana idinka heshiisiinkiina wax weyn annaga muhiim maaha laakiin waxaan doonaynaa wixii aad garanaysona ilaahay idan baray inaan annagana idinga dhuuxno oo annaga aanu ka faa'iidaysanno oo annagana xaqli baan leenahay oo maskax baan leenahay dadkan dad iska un maaragtay loo iyo ciddooda oo un aruurinhayo o idinka waxaad u sheegtaan un maaha waxaad sheegaysaan hata ibxaas badan baan annaga kala soo dhexbaxayna marka waad ku mahadsantihiin horta wixii aad samayseen oo inkastoo aan jeclaa eh, dadka badanaa carabiga ma wada garanayo markaad wax sheegtaan fasiraad yarna aad ku daba xijisaan mar kastaba ba iska ficnaan laheyd hadda laakiin waxaa soo hareen masalooyin badan baa hareen masalooyinkaasaytoo badan markaan u gudubna waxaan jecelnahay usutuurtuurka dhankiinana inaad ka gaabsataan masalooyinkana markaad ka hadlaysaan nin kasta ha isku qaato nin lecture bixinay ahaan inuu yahay oo dadkiina address garanhaya mujtamacii marka waad ku mahadsantihiin hadda tii kale ayaan bilaabaynaa masalada haddana hortaalla waxaa weeyaan istiwaa waxaa weeyaan ilaahay ya marka masaladaasna waxa weeyaan mid baan idingeena sheegaya nidaamka yar jiro oo yara caam hadda caamka nidaamka caamka waxa weeyaan masalada qolada keento ayaa fiican inay sharaxdo in looga hormaro dadkii masalada keensatay waa laga yara fiican yahay marka anigu waxaa go-aanka aan gaarnay waxa weyaan qolo kasta masalada ee keensatay iyada ayaa ku hormaraysa iyada ayaa furfuraysa iyada ayaa ka doodaysa markaa kadib ayay qolada kalena dooda ay soo gelaysa masaladanayto waxaan ah, in ay ka imaatay wadaadaha dhankan ayaa yaa inoo muuqataa marka ayagaa hadda bilaabaya arrinta kale oo mudaaharada oo sheekh uu ka hadlayna waxaan rabaa inaan gadaal anigu aan ka hadla anna waxbaan ka oran doonaa alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan jecel walaalayaal masaladan aan soo qornay waxaan jecelnahay masaladan insha allahu oo ah masأalaة alculuw annisbaة ilى اllah alculu ilaahay oo culu loo nisbeeyo jihaة اlculwi ama mas'alo yacnii ku tusinayso ilaahay oo jiha loo nisbeeyo masaladan waxaan nooga hadlaynaa ninka la yidhaahdo sheekha la yidhaahdo ibnu taymiya yaa kutubtiisa wuxuu ku soo qaataa qaar ka mid ah asagoo fasirayo Eh, aayaddan ilaahay qowlkiisa suuratu daha ku jirto alraxmaanu cala alcarshi stawa iyo suuraro kalabo wuxuu ku soo qaadayaa istiwahaas macno uu ku khilaafayo eh, culummada islaamka waxaanu ognahay eh, sheekhaa la yidhaha ibnu taymiya waxaa jirtay masaa'il fara badan oo ijmaaca muslimiinta uu kaga hor yimid masaladanaa ka mid ah waxaadna ogtihiin in la xidhay ibnu taymiya xarigina uu ku dhintay arrintaa darteeda iyo sababteeda waxaa jirta marka hadda in yacnii wax badan laga hadlayo qowlkaas asaga ah oo ah ilaahay oo loo nisbeeyey jiho maalan haddaan soo qaadno ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaha ta'siis haddaanu soo qaadano markuu yani marka hore markuu fasirayey fataawigiisa wuxuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa alistiwaa min allahi calaa carshihi اlmajiid cala alxaqiiqati laa cala almajaaz cala alxaqiiqa laa cala almajaaz wuxuu kaga hadlayaa majmuuciisa fataawigiisa mujalladka shanaad shan boqol sagaashan iyo shan boqol toban iyo sagaal muxuu leeyahay markuu istiwaha fasirayo wuxuu yidhi alistiwaau min allah istiwaha markii ilaahay looga hadlayo loo nisbeeyo calaa carshihi carshigiisana uu ku ekaaday almajiid cala alxaqiiqati wey laa cala almajaazi majaaz ma aha ekaanshuhu wuu ku ekaaday yacni wuu ku dul fariistay wey oo macnaha xaqiiqada ahoo istiwaha macnaa kursiga oo lagu fariisto ama sariirta meliga oo lagu fariisto macnaheedu waxa weeye istawaa bimacnaa istaqara wuu ku ekaaday sidoo kale kitaabkiisa la yidhaahdo ta'siis wuxuu ku yidhi mujalladka koowaad safxada shan boqol lixdan iyo sideed walow shaaa allahu lastaqara calaa dahri bacuudatin fastaqallad bihi biqudratihi wa ludfi rubuubiyatihi fakayfa calىa carshin cadiim wuxuu leeyahay ninkaa ibnu taymiya la yidhaahdo markuu ka hadlayay istiwaha haddii uu doono buu yidhi ilaahay wuxuu ku ekaan lahaa calaa dahri bacuuda kanaaco korkeeda ayuu ku ekaanay fastaqallad bihi way la kor noqonaysaa biqudratihi wa lutfi rubuubiyatihi fakayfa calaa carshin cadiim carshi weyn oo yacni ay ka suuroobi karta in lagu fariisto ama in lagu ekaado maxaad u malaynaysaa buuli sidoo kale wuxuu yidhi kitaabkiisa minhaaju sunna la yidhaahdo mujalladka koowaad laba boqol iyo toban wuxuu ku yidhi fa innaa naquul inahu yataxarak wataquumu bihi alxawaadis waalacraab fama daliilu calaa butlaani qowlina asagoo fasirayo xadiidka ah xadiiu nuuul xadiiu nusuul oo macruufood garanaysaan yanzilu rabbunaa kula leylatin ilaa samaa'i dunyaa yacnii wuu soo degayaa rabbigeenu yani kula leylatin ilaa samaa'i dunyaa markuu yani xiina yabqaa sulusu leyl xadiidkaasuu fasirayaa oo xadiiu nusuul leyl markaasuu wuxuu yidhi waxaanu leenahay ilaahay yataxarak wa taquumu bihi alxawaadis walacraad fama daliilu calaa buطlaani qowlina marka meeshaa waxaa ka imaanayso markii la fiiriyo aqwaasha ibnu taymiya ilaahay oo jaha loo sugo oo loo nisbeeyo ayaga oo loo daliishanayo istawaa cala alcarsh carshigu kor buu jiraa saanu ogna samaawaadkuu ka koreeya marka mar haddii la yidhi ilaahay carshiga iyuu ku ekaaday waxay noqotay daliilkiisii inuu ilaahay kor jiro ilaahay oo jiha loo sugo na inay yacni kufri tahay oo ijmaaca culmaduna ay ku ijmaaceen ayaanu idiin sheegi doonaa insha allah waxaan marka halkaan kaga aqrinayaa shaygaasna waa shay hadda iska caadi ahoo aanu wax badan maqalno in ilaahay jiha loo nisbaynayo ayadoo welibood laga yidhaahdo maxaafisha qaar ayadoo lagu diidayo dadka anfinayo in ilaahay jiha loo nisbeeyo yaa waxaa la leeyahay dadka dadka aanba aqoonin macbuudkooda ay caabudayaan meesha uu jiro iyo dhinaca uu jiro dee maxaanu maxaanu dhahaynaa on kala hadlayna waxaa la doonayaa dadka ilaahay jihada u sugayo oo u deliishana aayaddaas iyo aayadaha la midka ah oo lafdul culuga ama lafdigaa koraynta aanu ka qaadanayno ahlu sunnuhu waxay qabaan horta culuga ilaahay uu qur-aankiisa ku sheegay asagana uu isku sifeeyey rasuulkuna uu ku tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh horta culuwu makaanatin weeye laa culuwu makaan makaan oo ilaahay loo nisbeeyo oo makaan kor ugu jiraa la yidhaahda ma aha waa culuwu makaana darajo weeye makaanadu macnaheedu ilaahay daraju darajo ahaan buu u sarreeyaa makhluuqiisana wuu ka sarreeyaa waxaana u daliilahay yidhaahdeen qur-aanka ayay u daliishadeenoo waxay yidhaahdeen rafiicu darajaati dulcarshi yulqi ruuxa min amri rafiicu darajaat ilaahay darajaadkiisu mid ay sarreeyaan waxaa marka waxaa jirto waxaan halkan inkaga sheegayaa nusuusta haddii yacni naskaas lagu dhago oo la yidhaahdo ilaahay jihuu jiraa oo kor buu jiraa loo nisbeeyo haddaba waxaanu doonaynaa nusuusta ka hor imaanayso sida laga yeeli lahaa waxaana jirto markii aayaddan iyo aayadaha la midka ah culimmadu ay ka hadlayaan salaf iyo khalaf baa looga hadlaa laba macno oo lasoo qaataa jiro oo laga yaabo in laga hadli doono labadaa macno oo ah tafwiid iyo ta'wiil wax la yidhahdo marka u horayso qolada arrintan ka doodayso waxa ay qabaan horta tafwiid inay qabaan oo aayaadka iyo nusuusta noocaasoo kaleeta ah la tafwiidinayo tafwiilkaas macnihiisoo loola jeedo yacni tafwiidu alkayfi waalmacnaa ayadoo kayfka iyo macnaha labaduba la bandhigayo ilaahay loo bandhigayo rasuulkiisa loo daynayo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo in la ta'wiilinayo oo macno laa'iq ah oo luqada carabiga ku bannaan maxaa yeele diintu luqada carabiga ayay ku socotaaye macno laa'iq ahoo luqada carabiga ku bannaan caqligana aan mustaxiil ku ahayn oo markii caqliga lagu fiiriyo shay mustaxiil aan ahayn in lagu ta'wiiliyo aayaadkaas waxaanu doonaynaa annagu haddii la tafwiidinayo sida laysugu keeni lahaa aayaadka ama nusuusta iskaa hor imaanayso wixii arrintaa aad ka qabtaanna waan hormarsanayaa in layga jawaabaan doonayaa haddii ay tafwiil tahay iyo hadday tawiil tahay aayadaha ka hor imaanaya aayadda iyo aayadka lamidka waxaa ka mid ah oo markaan daahirkooda fiirino haddaan nidhaahno un daahirka aan qabsanno aayadahan soo socdo ilaahay wuxuu leeyahi subxaanahu wa tacaala fii suurati اlqasas aayadda soddonaad ilaa soddon iyo kow falama ataaha nuudiya min shaadi'i ilwaadi alaymani fi lbuqcati almubaarakati min ashajara an yaa muusa inii ana allaahu rabb alcaalamiin nabiyullaahi muuse yuu ilaahay nooga qisoonayaa marka uu tegey min shaadi'i ilwaadi alayman fi lbuqcati almubaarakati min ashajara buqcadii barakaysnayd markii uu tegey oo min ashajarati ah yaa ilaahay u dhawaaqay oo wuxuu yidhi sawd ayaa loogu dhawaaqo waxaa la yidhi ayaa muusa muusow innii ana allaahu rabbualcaalamiin anigu waxaanahay allah allihii macbuudu xaq ah rabulcaalamiin wa an alqi casaaka ushaada tuur baa layidhi falammaa ra'aahaa tahtazu kaannahaa jaan wallaa mudbiran walam yucaqib yaa muusa aqbil walaa takhaf inaka min alaaminiin waa suurat lqasas macnaha aan uga jeeda aayadda an ka daliishanaya waxa weeye inii ana allaahu rabu alcaalamiin munaadiga u dhawaaqaya nebiyullaahi muuse sida naska ku cad waa rabulcaalamiin alladii kallama muusa nabi muuse la hadlay aayadda labaad ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala fii suurati nuur aayadda soddon iyo sagaal والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كوا كفروا قالوا بي وإلهي آياتك سبيني أعمالهم أعماشوذ كسراب بي لم يتهي لأن دمن قال لي لم يتهي بقيعة مال بنانا هذا يحسبه الظمآن ماء قفك أومنوا بيئوا ملينيه xataa idaa jaa'ahu markuu yimaado lam yajidhu shay-a wawajada allaha cindah ilaahay ayuu helay agtiisa ka helay fawafaahu xisaabah wallaahu sariicu lxisaab aayaddan ilaahay wuxuu noogu caddaynaya oo ka hadlayaa qof insaana oo ardada korkeeda joogo waxaanu ognahay aayaddu qiyaamahay ka warramaysaaye meesha laysku xisaabayo ee la dul taaganya la joogo qiyaamaha waa ardada dusheeda ardada waa la bedelaya laakiin ardo kora dusheeda ilahay wuxuu leeyahi subxaanahu wa tacaala fii suurati alwaaqica wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun xataa idaa balaqat iruuxu lxulquum wa antum xiina idin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum annaga ayaa inkaga dhow buu ilaahay leeyahay walaakin laa tubsiruun ma arkaysaan aayadda afraad wuxuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala fii suurati mujaadala wuxuu ku leeyahay aayadda toddobaad maa yakuunu min najwa alaaثatin ilaa huwa raabicuhum saddex ma jirto faqayso ama koodayso ilaa huwa raabicuhum ilaahay kii afraynaya weeye walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar intaa wax ka badan ama ka yar ma jiro ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu meel alla meeshay ahaadaan aayadda yanii shanaad suuratu daha ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullaahi muusa wa akhiihi haruun markuu la hadlayey muxuu ku yidhi innanii macakumaa asmacu wa araa anugu waxaan ahay miciinaan ahay waan maqlayaa waana arkayaa waxa la idin yidhaahdo markuu u dilayey fircoon oo la hadla uu ilaahay ku amray aayadda toddobaad sayidina ibraahim markii ilaahay ka qisoonayey qoomkiisu marka ay dhibeen oy ka hor imaadeen wuxuu yidhi nebiyullaahi ibraahim innii daahibun ilaa rabbii sayahdiin innii daahibun ilaa rabbii rabbigay xaggiisa ayaan aadayaa sayahdiin way hanuuninayaa way hanuuninayaa aayaddaas yacnii wuxuu sheegay nebiyullaahi ibraahim inuu qoomkiisa ka tegayo rabbigiis xaggiisana uu aadayo haddii la yidhaahdo laakiin ilaahay kor buu jiraa macnay u baahan tahay oo nebiyullaahi ibraahim muu kor noqday markaa miyuu soo laabtay haddana waa macno loo baahan yahay aayadda sideedaad ilaahay wuxuu leeyahay في سورة الأنعام وهو الله في السماوات والأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون إلهي واكي هذه السماوات كدشوضة دحضوضة في samaawaadka dhexdooda waalard yaclamu sirakum buu ilaahay ogyahay wajahrakum waxaad siraysataan iyo waxaad yacni la jahartaan oo kor u qaadaan labaduba ilaahay wuu ogyahay wayaclamu maa tagsibuun aayaddaasna wuxuu ilaahay noogu sheegay fi samaawaati iyo wa fi lardi inuu ahaaday aayadda sagaalaad ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati qaaf aayadda lix iyo tobnaad walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwasuusu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid walaqad khalaqna alinsaan insaanka annagaa abuurnay buuri ilaah wanaclamu maa tuwasuusu bihi nafsuhu naftiisu waxa ay ku waswaasinayso waanu ognahay buuri ilaah wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid waxaanu oga dhownahay xawlmariidka xablulwariidka midkaa la yidhahda ayaanu oga dhownahay waa xididkaa dhuunta ku jiro yaanu uga dhownahay buu ilahay leeyah waa naxnu buu ilaahay leeyah aayadda tobnaad ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu leeyahay faata allaahu bunyaanahum min alqawaacid fakhara calayhim asaqfu min fowqihim waataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun faata allaahu ilaahay wuu yimid bunyaanahum dhistoodii buu u yimid min alqawaacid dhinaca hoose ayuu uga yimid fakhara calayhim asaqfu saanqaafka ayaa ku soo dhacay min fawqihim wa aataahum alcadaab cadaabkii baa yimid min xayu laa yashcuruun meel ayna malaynaynin hoose ayuu uga yimid tobankaa aayadood waxay yacnii ka soo horjeedaan oy anfinayaan aayaadka ku tusinaayo ama laga fahmayo daahirkooda loo malaynayo inuu ilaahay jihada koro jiro sidoo kale axaadiis saxiixoo saabito ah ayaa jirto oo magacaabayso yacnii yacnii axaadiistaas oo ka hor imaanayso axaadiistaas oo ka hor imaanayso istidlaalka iyo daliilka ay deliishanayaan nimankaa mujasamada la yidhaahdo oo ilaahay kor u nusbaynayo ilahay inuu kor jiro qabo daatadiisu ay kor jirto carshigana uu ku ekaaday oo uu ku dul ku dul fadhiyo xadiidka u horeeyo sayidina cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal ida kaana axadukum yusallii falaa yabsuq qibala wajhi axad idinka idinka mida markuu tukanayo xagga qibladiisa ayuusa candhuuf u tufin fa ina allaha qibala wejhi ilaahay baa hortiisa ahaaday xadiidkaas imaamu albukhaari baa wariyey wuxuu ku wariyey mujalladka koobaad fadxubaariga shan boqol iyo sagaal imaamu muslimna wuu wariyey mujalladka koobaad saddex boqol siddeetan iyo sideed xadiidka labaad anas anas ibni maalik baa waxaa laga warinayaa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal ina axadakum idaa qaama fii salaatii fainahu yunaaji rabbah axad adinka idinka mida salaadiisa markuu galo ilaahay buu la munaajoonayaa oo ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla ama asaga iyo qiblada dhexdooda rabbigiisi baa ahaaday falaa yabsuqanna axadukum qibala qiblatihi axad adinka idinka mida yuusacan nuuf u tufin xagga qiblada walaakin can yasaarihi dhinaca bidix ha u tufo aw taxta qadamay lugihiisa hoostooda ha ku tufo xadiidkaasna waa bukhaari iyo muslim xadiidka saddexaas abu muusa alashcari waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam aladii tadcuunahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilati axadikum macbuudka aada baryaysaan wuu inkaga dhow yahay axadkiina wuu oga dhow yahay min cunuqi raaxilati axadikum axad adinka idinka mida daabadda uu saaran yahay daabadaas luqunteeda waa uga dhowyah meesha yani qofku kooraha uu saaran yahay daabadiisa uu saaran yahay luqunteeda waa isu dhowdahay waa oga dhowyahay halkaas min cunuqi raaxilati axadikum imaam bukhaari baa xadiidkaa wariyey wuxuu ku wariyey ruuca mujaladka toddobaad fatxubaariga afar boqol iyo toddobaatan imaamu muslima uu wariyey xadiidka afraad can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam aqrabu ma yakunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid faakhiru ducaa wuxuu leeyahay nabigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ahad adinka idinka mid ah rabbigiin marka uu ugu dhow yahay waxa weeye walxaal huwa saajid markuu sujuudsan yahay ee fa akhiru ducaa ducada badiya qofku yacni marka uu sujuudo waa marka uu wejiga dhulka dhigo xaaladaas ayuu ilaahay ugu dhow yahay ayuu nabigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh imaamu muslim baa xadiidkaana wariyey mujalladka koobaad saddex boqol iyo konton xadiidka shanaad cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu cumar radi allahu canhuma labaduba waxaa laga warinayaa أن رsuuل اللhi sلى الله عليه وسلم kاna yقuل إida rakiba daabathu في الsفr daabadiisa nabigu mark idaa rakiba daabadahu daabadiisa nabigu markuu fuulo wa araada safar safarna uu doono muxuu dhihi jiray allahuma anta asaaxibu fi safari waalkhaliifatu fi lahl allahuma anta asaaxibu fi safar ilaahayow waxaa tahay adigu kii saaxiiba fi safari safarka igula saaxiibayo waalkhaliifatu fi lhli ehelkii aan ka soo tegay iyo maalkii aan ka soo tegayna adaa bedel iiga oo khaliif iga safarkana saaxiib baad igula tahay oo adigaa ila jiray imaamu muslim baa xadiidkaa saxiixiisa ku soo saaray mujalladka labaad sagaashan iyo labo xadiidkan macnihiisu wuxuu noqonaya allahuma anta saaxibu fi safari waalkhaliifatu fi lhli wuxuu yani ka hor imaanayaa yani nusuusta ku tusinayso ama loo daliishanayo cunuga inuu ilaahay jihada kora jiro taawiilna ma suuroobi karo xataa haddii yani la isku dayo taawiil in loo la yidhaahdo ilaahay cilmigiisa ayuu kugula jiraa haddii la yidhaahdo waxaa diidayo lafdiga ayaa diiday maxaa yeele suxbada luqada carabiga yani talaasum baa la yidhaha suxbada daatada layskula laazimo qur'aankana sidaasuu ku yimi id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana markii ilaahay ka qisoonayey nebiyullaahi moxamed iyo sida abubakar oo maciise ahaa markii ilaahay ka qisoonayey xadiidka lixaad abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu canhu wuxuu ahaa buu yidhi nabigu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam kaan nabigu wuxuu ahaa mid yidhaahdo fii ducaa'ihi allahuma anta alwalu falaysa qablaka shay ilaahw allihi horreeyey baa tahay axad kaa horreeyana ma jiro wax hortaada jiray oo shay ana ma jiro kii dambaynaya ayaa tahay wax kaa dambeeyaana ma jiro wa anta aldaahiru falaysa fawqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay iqdi cana dayna wa aqninaa min alfaqri xadiidka imaamu muslim ayaa soo saaray isaguna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحاوي ولا ليال مسألة هذا عن كهل لينو علماء كم مناقشين يا وحاوي إلهي oo dadka ay yidhaahdaan bacdu naas ay leeyihiin ay ilaahay jiha u sugayaan oo ay leeyihiin fi samaa aw fawqa carshihi bidaatihi haddaba haddaan ka hadalno caqiidatu ahli sunna waljamaaca ilaahay oo jaha loo nisbeeyo waa kufri dalaal weeye maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala laysa ka milihi shay jihada waxay timid marka ilaahay koonka u abuuray oo samaawaadka iyo ardooyinka la sameeyey baa jihada ku soo baxday caqiidada haddaba ahlusunna waljamaca ay qabaan waxaa weeye kaana allaahu walam yakun shay ilaahay wuu ahaa walam yakun macahu shay ilaahay wuu jiray subxaanahu wa tacaala walam yakun macahu shay wax maciisa weheliyoona uusan jirin jihooy jihaa la sheego waxay ku timid marka samada la sameeyey ama ardada la sameeyey iyo sufli iyo culuwi taasay ku soo baxayaan haddaba sidaa darteeda caqiidadannada waxaa weeye ahlusunna waljamaaca ay qabaan salafka saalixa ay qabaan diinteennadana ay sheegayso ilaahay inaan jiha loo nisbayni karin laa fi الsamaa walaa fi lard aan jaha loo nisbayni karin haddii ilaahay jaha loo nisbay wajuhu jira aad tiraadidna taa ayada kufri ay tahay dalaal ay tahay maxaa yeelay ilahay intayna jihada iman buuba jirayba marka taa waa caqiidadannada inta kaleon ku darayo waxaa weye sheekh ayaa uu dhiibayaaye hal annagu ma lihi dadka qaar inay taa ku lugosan yihiin baa laga yaaba oy leeyihiin ahlusunna waljamaca mase ashaacir ayaa qabta ilaahay mawjuudun fii kulli makaanin taa ayadaa cashaacira ma qabto ahlusunna waljamaacana ma qabaan waxaa weeye ilaahay meel kasta bicilmihii buu u joogaa laakiin bidaatii mawjuudun fii kulli makaan mustaxiil bay ka tahay taa ayadaa ilaahay maxaa yeele makaankii oo sugta way tahay bidaatii makaan buu joogaa lama dhahayo marka haddaba sheekha ayaan ku wareejinaya waxaa weeye ta'wiil iyo tafwiid sida sheekhaba uu sheegay tan ay qabaan qolyaha qabo ilaahay samada ayuu jiraa nusuusta waxa ay taa kaga qabaan ay kaga fasirayaan inay noo sheegaanna waan doonayna taa iyada inuu u horraysiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaa weeye bas waxaan hadda ka hadlayno ikhwaanii masalatulculuw baan ka hadlaynaa ilaahay ma jahuu jiraa mase jaha ma jiro oo jaha fawqiye ah iyo jaha haddii ilaahay raalli ka noqdo sufliye ah iyo muxuu ahaa jaha bari ah iyo jaha muxua galbeeda iyo jihaadkii sitada ahay lixda ah lixda jihaba miyaa lagu loo nisbayn karaa bise ma jiro annaga haddaan nahay ashaaciro oo ahlusunna waljamaacana aan nahay firqadii keligeedba inay tahay iyadii maaturudiyuun keliya u nisbayn oon firqo kale jirin aynan jirin firqa yani maaragtay eh, wax isku khilaafsanna uusan jirin oo ay nusuus eh, culamaa eh, islaam ku sugeen ashcariyadu inay tahay qoladii muctasilada bedeshay ee islaamka isu taagtay ee dalaalaadka dadka ka ambisay oo ay looga markhaati kacay inay yihiin saas alashcariyatu qowmun qad wufaqow lisadaadi ay yihiin nimanka sawaabka la waafajiyey mubayinu lilbaraaya duran dariiqa rashaadi ay yihiin oo ay asceri ay yihiin waxay qabtaa in ilaahay uu mxuu ahaa jahan loo nisbayn karaynin waxay kaloo qabtaa muxuu ahaa jahaninka u nisbeeya oo ama culow ilaahay meel meeshaasu jiraa yidhaahdo inuu ku iftirooday ilaahay oo ayaddii qur-aanka ee nusuustiina ka soo horjeedsaday oo islaahay yidhi rafiicudere fawqiyatu bakaanatin baa usugnaatay maogey sidoo walaalka sheekh saalax ba sheegay fawqiyatu makaanin maaha ilahay meel laguma tilmaami karo maxaa yeeley jahadu waa makhluuq khaaliq iyo makhluuq bay kale yihiin khaaliqu deetanay muxuu ahaa qabla khalqi ashyaai yukaana mawjuudan ah qabla khalqi ashyaai lama dhihi karo jahadaasu jiraa ninkii sidaa lagu waafaqsan wuxuu ka hadlaba bale wuxuu dhihi doonaa waa runtiin jaha uma nisbay annagu hadda waxaad qabtaan ma ogin laakiin waxay ibnu tiimi iyo qabaan iyo muxuu ahaa wixii ay qabaan yaan ka tarjamaynaa idinkuna ay yihiin mashaaikhdiinnii oo ay yihiin niman mujasimaa oo ilaahay jismi u sughaya ibnu tiimiya us yahay oo uu yidhi kolkuu fasiraya aayaadka mutashaabihaadka oo in la fasiraba aynan ahayn istawaa cala alcarshi istaqara us yidhi istawaa cala alcarshi istaqara uu qoray meel walba ku sheegay oo uu yidhi wanahu eh, ilaahay akhlaa makaanan linabiy kitaabkiisa le kitaabuulcarshi uu ku sheegay waanahu akhlaa makaanan linabiy yijlisu maca uu kula fadhiisto ilahay inuu meel fadhiisto oo ku dego oo xulul iyo eh, muxuu ahaa kudegitaan ilahay ka mustaxiil wey maxaa yaele waxay keenaysaa ixtiyaajo ilahay inuu wax u baahan yahay carshi kuma fadhiyo kolley waad diidi doontaan oo meelunbaad yani aad ka sheegi doontaan waxyaalo fara badan ma dhamaada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أه waxyaabaha ku saabsan shubahaadka sifada culuwiga ama istiwaha ah dib baan oga jawaabi doonaa laakiin walaalayn hadda waxay sheegeen caqiidada ilaahay ka caqiidaysan yihiin xagga sifada culuwiga ah waxaan annaguna idiin sheegaynaa caqiidada salafka uu ictiqaadsanaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii annagana aan ictiqaadsannahay nusuustana maaratay ku soo aroortay qur-aanka iyo axaadiista iyo ijmaaca iyo fidrada saliimkaba taasaan hadda maaratay yaan idiin sheegaynaa kadibna waxaa shubahaadkaas ayaga ah ama nusuusta ay sheegeen sidii maaratay la laisu waafajin lahaa ama loogu sheegi lahaa yaa laga jawaabayaa culuwullaahi ilaahay maaragtay inuu sarreeyo oo carshigiisa korkiisa uu ku sugnaaday ayaa caqiidata salaf ah oo ilaahay jihatulculuwi loo nisbaynahayo saasaan annaguna ictiqaadsannahay waxaa arrintaas aan u haynaa oo adille ah qur-aanka san hadda idiin sheegay iyo axaadiidta ijmaacii saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii iyo fidrada qofka maarataay fidradiisa ay saliim tahay waxaa nusuusta marka ay u sugtay ilaahay culuwigiisa qaabab kala duwan ayay culuwiga u sugtay mase intaanan culuwiga gelin arrintaa ku saabsan sugidda ilaahay in loo sugo maarataay eh, sifadiisa sida uu isugu sifeeyey waxaa manhaju salaf eh ilaahay wuxuu isku sifeeyey in lagu sifeeyo siduu asaga isugu sifeeyey in loogu sifeeyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam siduu ugu sifeeyeyna in loogu sifeeyo taa waxaa weeye waa manhaj asalaf waxaa labeeyaa in laga nasaho islamarkaa ilaahay wixii sifo ah ama maarataay oo makhluuqa tashbiih ah in laga nasaho oo ilaahay maarataay uusan la wadaagin xaqiiqa ahaan sifooyinka makhluuqaadkiisa ayaa qaacido labaad ah waxaa qaacido saddexaad e wixii kayfiye ku saabsan oo sifooyinkaa kayfiyadooda e in cilmigeeda cinda allaahi uu yahay oo salafkii markii la weydiiyo ay maarata ay dhihi jireen eh, kayfka oo layska weydiiyo waa bidco arrimahaasaan marka sugaynaa nusuustaa waxay ugu sugnaatay ilaahay culuwigiisa oo la sugo ama istiwaha siyaabahan soo socdo aayaad caddayn hayaan istiwihii ilaahay inuu maaragtay carshigiisa uu ku istiwooday ama carshigiisa korkiisa u ahaaday aayadihii sugahayey ayaan maaragtay idin aqrinayaa inuu maaragtay carshigiisa ka sarreeyo suurat alacraaf aayadda konton iyo afraad ilaahay wuxuu ku yidhi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi waa aayadda konton iyo afraad suurat alacraaf Eh, macnaha dadka badi way garanhayaan ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalard ilaahay maartay waa rabbigiin rabbigaasoo samada iyo ardada sameeyey lix berina ku sameeyey fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi ilaahay marka wuxuu ku sugnaaday carshigiisa korkiisa ayuu maartay ahaaday lafdigii istiwaha waan fasiri doonaa waxay selafka ay ka dhaheen aayadda labaad eh, suuratu yunis aayadda raqamka saddexaad wuxuu ilaahay yidhi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi yudabbiru almra maa min shafiicin aayaddii hore ayay labacno tahay lafdigan u jeedna waxaa weeye uma istawaa cala alcarshi aayadda eh, saddexaad oo suuratu racdi aayadda labaad eh wuxuu yidhi ilaahay allahu aladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnaha uma istawaa cala alcarshi waxay la macno tahay un aayadda hore aan sheegnay ee ilaahay carshigiisa korkiisa ayuu ahaaday suuratu taaha aayadda shanaad ilaahay wuxuu yidhi taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ilaa tadkiratan liman yakhshaa ilaa uu ka soo gaaro alraxmaanu cala alcarshi istawaa allihii raxmaanka ahaa carshigii korkiisa ayuu ahaaday آه، سورة الفرقان آية كنتن إيا سقالات إلهي وحويري الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش سورة السجدة آية أفراد وحير إلهي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي سورة الحديد وعيد أضم بيسان وحو إلهي يري هو الذي خلق السماوات والأرض fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh yaclamu maa yeliju aayadaha toddobada ee ayaa waxay caddeeyeen in ilaahay uu isu nisbeeyey inuu carshigiisa korkiisa ahaaday waxaa carshiga waxaa istiwaha lagu fasiray marka fii kalaami alcarab oo culammadii salaf ay ku fasireen inuu isagoo mutlaqna soo arooray isagoo muqayadna uu soo arooray lafdu listiwaa mutlaq markii uu yahay oon xaraf maatahay uusan ku gudbin macnihiisa waxaa weeyaan sidii ay salafkii dhammaan sheegeen tamma wa kamula sidii ilaahay qur-aankiisa ku yidhi fii qisati muusa fii suurati alqasas walamaa balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wastawaa macnaheeda waxaa weeyo tamma wa kamula waa lafdigii istiwaha oo mudlaq eh wuxuu istiwaha soo arooray asagoo muqayad eh oo maaragtay ilaa muqayad ku ah laba meel buuna kaga soo arooray qur-aanka fii suurati albaqara huwa aladii khalaqa huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiica uma istawaa ila aلsamaa'i iyo suuratu fusilad uma istawaa ila aلsamaa'i wa hiya dukhaanun waxay ku fasireen salafka labadaas istiwaha suuratu fusilad uma istawaa ila aلsamaa'i wa hiya dukhaanun waxaa lagu fasiray biijmaaci asalaf kutubihiina waan ka aqrin doonaa inuu yahay bimacna alculuwi walirtifaac uma istawaa ila asamaai ay calaa wartafaca wuxuu soo arooray istiwihii asagoo muqayad ku eh bicalaa ka qowlihi tacaala litastawuu calaa uhuurihi litastawuu calaa duhuurihi wa qowlihi tacaala wastawad cala aljuudiy wa qowlihi tacaala fastaklada fastawaa calaa suuqihi calaadan waxay la macno tahay istiwaha calaadan ku gudbay waxay la macno tahay cinda jamiici ahli luga bimacnaa ilaadi oo waxaa weeye calaa wartafaca wactadala kaa waxaa weeye waa macnihii uu istiwaha maarataay ay ku fasireen selafkii ay ku fasireen aqwaashoodana waan keeni doonaa nusuusta qur-aanka iyo axaadiidka saan idiin sheegay qaababka ay u sugeen culuwiga ilaahay waxaa ka mid ah sidan hadda aan ka sheekayno atasriix bilafdi alistiwaa oo maaratay aayadihii ay si tasriixa ah maaratay u sheegaan waxaa maaratay ka mid ah eh, atasriix bilafdi alfawqiya oo kii labaad eh oo ilaahay maaratay inuu fawqa yahay qadran wa makaanan inuu fawqa yahay ayaa aayadihii iyo axaadiistiiba ayay noo sheegahayaan wuxuu ilaahay yidhi wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi yakhaafuuna rabbahum min fawqihim waxaa weeye waajiho fawqa weeye axaadiidta waxaa ka mid ah xadiidkii sacdi ibni mucaad almuttafaqi calayhi korkii bani qurayda uu xukumay oo uu ku xukumay maaragtay in raggoodana la laayo nimankii yahuudda ahaa ayuu rasuulka wuxuu yidhi laqad xakamta fiihim bixukmi اlmelik min fawqi sabci samaawaatin waxaad ku xukumtay allihii meliga ahaa xukunkiisii uu kaga xukumay toddobada samo korkooda waxaa maarataayey eh, xadiidkaa waxaa ku cad waxaa ku cad fawq lafdiga fawqa ah eh. ilaahay injihaa fawqa ee loo nisbaynhayo xadiidka saddexaad waa xadiida maaratay eh, fi lbukhaari xadiida zaynab ibn jaxs fi lbukhaari radia allaahu canha waxay tihi zaynab ayadoo maaratay naagihii nabiga kale la hadlayso laqad zawaja kuna ahaali kuna wazawajanii allaahu min fawqi sabci samaawaatin waxaa idin guuriyey idinka maartay eh, ahaalidiinna baa idinyaa idiin guurisay nabiga anigana ilaahay baa min fawqi sabci samaawaatin ayaa maaragtay iiyaa ii guuriyo nabiga ii guuriyey saasay tidhi waxaa ka mid ah axaadiidta eh, altasriix bilfawqiya maarataye sheegayso axaadiidta hadda aan sheegnay ayaa maarataye ka mid ah culuwiga qaababka kale ee uu u sugay maaragtay qur-aanka ama axaadiidta waxaa ka mid ah altasriix biana allaha fi اsamaa aayadihii ama axaadiidtii inay ilaahay maaragtay ay u sugahaan inuu yahay fi الsamaa waxaa ka mid ah qowluhu tacaala aamintum man fi الsamaa oo maaragtay dhowr meel qur-aanka kaga soo aroortay yudabiru اlamra min الsamaa'i ila اlardi ayaa maaragtay ka mid ah waxay sugahayaan axaadiidta iyo aayadaha maaragtay samada ilaahay in loo nisbeeyey samana hadii la dhaqo waa mutlaq ulculuwi markii sama la yidhaahdo waxaa ka mid a xadiidkii jaariyadii aad garanaysaan fii muslim markuu maratay nabiga weydiiyey ayna allah ayaa waxay tidhi fi اsamaa markaasuu wuxuu yidhi nabiga actiqhaa fainahaa mu'mina waxaa ka mid ee eh axaadiidta sugaysa maaragtay ilaahay u sugayso wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, qoftaa jaariyada eh ayaa waxaa u keenay maarataayay ninkii ahaa eh, mucaawiya oo ninkii lahaa eh oo ari ay maarataayay ka siisay dhurwaa markaasaa wuxuu yidhi wuu dharbaaxay ama wuu garaacay markaasuu maratay wuu ka qoomamooday markaasuu wuxuu damcay maaratay inuu ixsaan u galo nabiga u keeno wuxuu yidhi saasaan maaratay ku sameeyey waxaan rabaa maaratay inaan xoleeyo markaasuu nabigu wuxuu weydiiyo wuxuu yidhi ayna allaah wuu ikhtibaaray wuu imtixaanay markaas waxay tihi fi samaa man samada ayuu ilaahay jiraa bay tihi xadiidkaasna waa fi saxiixi muslim wuxuu kale oo weydiiyey nabiga man ana markaas waxay tihi anta rasuul اllah rasuulka asn wuxuu yidhi actiqhaa fainahaa mu'mina xoree waa mu'minad eh marka waxaad arkaysaa xataa jawaarida iyo dadka maarataay inay garanhayeen ilaahay in maaragtay samada loo nisbaynhayo yaad garanaysaa waqtigaa inay garanhayeen axaadiidta waxaa ka mid a samada ilaahay maarataayey ku sheegtay waxaa ka mid a xadiidkii abi saciid alkhudri qisadii rasulka alay sl markuu marka tawsiicinhayey hanaaimta isagoo tawsiicinhayo ayaa nabiga wuxuu yidhi alaa ta'manuunii wa ana aminu man fi samaa soo ima aaminaysaan aniga oo u i aaminay maartaayay allihii samada jiray ana u i aaminay miyaydan i aaminaynin saasuu nabiga alayhi isalaatu wasalaam ayuu yidhi waxaa ka mid a ah axaadiidta eh, samada maartaay uu rasuulka ku sheegay xadiidkii maarata qof xadiidi abi hurayra fii man tanacat zawjatuhu can firaashiha oo muslim ku sugan ayaa rasuulka wuxuu yidhi ma jirto qof ninkeedii intuu dalbo u yeelo diido ilaa kaana aladii fi samaa'i saakhidan calayha qof ma jiro intuu ninkeedii u damco oo dalbado oo u yeero diido ilaa allihii samada jiray samada ku sugnaa ayaa u caroodaa saasuu maarata rasulka alay isalatu salaam ayuu yidhi raabican qaabka afraad ee ay nusuusta u sugtay culwiga waa annusuus alatii tusarix bilcindiya ilaahay maaragtay inuu cindi isku nisbeeyey daatadiisa ma ah waxaa ka mid ah qowluhu tacaala walahu man fi الsamaawaati wاlard waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi waxaa ka mid ah qowluhu tacaala walaa yaxsabana aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaat amwaatan bal axyaaءun cinda rabbihim yurzaquuna ayadahaasa ka mid a ee cindiyada ilahay ka sheekaynayso waxaa ka mid a maaragtay rabbi bni lii cindaka ayaa ka mid ah nusuusta oo ay tiri maratay maryam waxaa ka mid a ah xadiiثa abi hurayra almutafaq عalayhi ina اllaha lama qada اlkhalqa kataba cindahu fawqa carshihi ina raxmatii sabqat غadabii xadiidka asagoo mutafaqi ayaa ka mide ah. wuxuu yihi rasuulka alayه الsalaatu wasalaam wuxuu yihi nabg alay slatu wasalaam ina اllaha lama qada اlkhalqa markuu ilaahay khalqiga u khalqay kataba cindahu agtiisa wuxuu qoray fawqa carshihi carshigiisa korkiisa ina raxmatii raxmadayda ayaa sabaqad ka hormartay kadabii caradayda xadiida jaabir ayaa ka mid ah oo rasuulka alay sl sl uu yidhi alaa tasufuuna kamaa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbihaa xadiidkaasna waa fii muslim miyaydan maaragtay u joogsanin u istaagaynin oo u safanaynin sidii malaa'igta ay alle agtiisa u safato taas waxaa weeye altasriixu bilcindiya qaabka kale ee nusuusta ilaahay ay jiha ugu eh, ihbaatay waxaa ka mida a eh, alrafcu alsucuud alcuruuju ilayhi ayaa maartaay oo kulliba culuwi kutusinhayaan iyo jiho ayay nusuusta u sugtay waxaa ka mid a rafcuhu ciisa calayhi salaam bal rafacahu allaahu ilayhi kor maartaay ilaahay wuu rafciyey ciise oo ilaahay xagga jihadiisu u qaaday innii mutawafiika waraaficuka ayaa aayaddii kale ahayd waxaa ka mid a sucuudkii ilayhi yascadu اlkalimu اayibu ilayhi yascadu اlkalimu اطayibu axaadiidta waxaa ka mid rasulka wuxuu yidhi man tasadaqa kelimada wanaagsan ilaahay bay u kortaa oo u kacdaa waxaa ka mid ah xadiidkii rasuulka u yidhi man tasadaqa bicidli tamratin min kasbin طayibin walaa yascadu ila اllahi ila الطayib faina allaha yataqabbalu biyamiinihi qofkii sadaqaysto tamar wax la eg hal tamar eh oo kasab wanaagsan oo dayib eh markaasuu rasulku wuxuu yidhi walaa yascadu ila allaahi ila ayib ilaahay uma karo ilaa wax wanaagsan ma ogi ayuunbaa kor ugu kacaa fa ina allaha yataqabalu biyamiinihi ilaahay wuxuu ku aqbalahayaa yamiintiisa midigtu ku qaadanhayaa yuu ku aqbalhayaa muttafaqun calayhi waxaa ka mid a ah sacuudki arwaaxdii koritaankooda ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaabu asamaa'i waa arwaaxdii maartaa ay koraysay curuuju lmalaa'ika ayaa ka mid a ah qaabka ay nusuusta maarta u iyo waruux tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi waxaa ka mid a nusuusta ayada xadiid yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikaة biاlleyli wamalaa'ikaة biالnahaari uma yacruju aladiina baatuu fiikum malaa'igtii ayaa sukiin maaratay yaa sukiinka la bedeli idan maaratay xifdinaysay habeenkii iyo dharaartii uma waxaa uma yacruju way korayaan aladiina baatuu fi kuwii la baryeen ayaa ilaahay u korayaan oo u kacahayaan waxaa ka mid ah waxyaalaha culuwi ilaahay maarata ay sugahayo micraajka nabiga sala allahu alay waslam micraajiyey ee la dheelmiyey maaratay ee ilaahay uu maaratay uu dheelmiyey nusuusta waxaa ka mid a faa'iidaynaysa culuwiga altasriixu binuzuul nusuusta maarata ilahay inuu soo degahayo tus sugayso wa nuzuuli lmalaa'ikati iyo malaa'igta inay soo degayso waxyiga loo soo dhiibahayo iyo kutubta uu soo dejinhayo ilaahay ayaa waxay faa'idaynhayaan ayagana waxaa ka mid a waxay faa'idaynhayaan ilaahay injaha jiha culuwi ah in loo sugi in loo sugi karo intaa kadib waxaan sheegaynaa ijmaaci salafka inay salafkii maaragtay ay ku ijmaaceen arrimaha hadda aan soo sheegnay markaan salaf leenahayna annagu waxaan ka soo bilaabaynaa saxaabadii saxaabadii iyo taabiciintii atbaacdoodii quruuntii rasuulka alayh isalatu wasalaam uu fadliga u sheegay intay falsafada ay imaanin ayaan salafka annaga ictimaadayna eh khaasatan fii baabi alcaqiida <clears throat> waxaa saxaabada laga wariyey ama aqwaashii saxaabada waxaa ka mida cabdullaahi bnu rawaaxa saxaabigaas kelimooyin uu tiriyey ayaa ka mida maaratay shahidtu biana wacd allaahi xaqun wa ana annaara mahwa alkaafiriina waxaan maaragtay kashaa waxaan ka shaahid kacay ilaahay wacdigiisa inuu xaq yahay wa ana annaara mahwa alkaafiriina naartana inay meeshii ay u noqonahayeen gaalada ay tahay wa ana alcarsha fawqa almaai daafin carshigana inuu biyaha korkooda yahay wa fawqa alcarshi rabu lcaalamiina carshiga korkiisana inuu alla ku sugnaaday saxaabigu wey cbdullahi bin waxa saas leh wa fawqa alcarshi rabu alcaalamiina carshiga korkiisana inuu rabbi ahaaday waxaa ka mid eh qowl abi bakr sidiiq radi allahu canhu markii nabiga la oofsaday calayh salaatu wasalaam waad garanaysaan abubakar meel buu ku yara maqnaa markuu imaaday dadkii isu mirriyaabahayo ayuu ugu imaaday oo cumar wareersaday oo saxaabadii waaweynayd ay wareersadeen markaasuu wuxuu yidhi abubakar man kaana yacbudu muxamada faina muxamada qad maata waman kaana yacbud اllaha faina allaha xayun fi اsamaa xadiidka asaga ee abubakar qowlkiisa waana saxiix waxaa wariyey daarami aarka asaga eh waxaa wariyey daarami maartay fi raddi cala اljahmiya waxaa ka mid eh qisadii cumar bn khadaab maca khawla binti haclab cumar ayaa intuu amiir muminiin ahaa ayaa maalin khawlaa istaajisay khawlo waad garanaysaan waa qoftii qisada lahayd markaasaa wuxuu yidhi qasabcali kusoo degtay markaasaa wuxuu yidhi nimankiiba waxay yidhahdeen qoftaa cajuuzada miyaad saa noogaga dahday maxaad intaasoo waqtiga u siinaysaa markaas cumar wuxuu yidhi haadihi imra'atun samica allaahu shakwaaha min fawqi sabci samaawaatin qoftaan qof sahlan ma aha waa qof ilaahay uu shakwadeeda ama sheegashadeeda ka maqlay toddobada sama korkooda لا، انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى أصلاً. انتهى آه، waxaa ka mid a maaragtay aqwaasha saxaabada waxaa ka mid a eh, ibnu cabaas inuu caaisho maaragtay uu ku dhihi jiray eh, caaisho intuu u imaado iyadoo xanuunsanayso asagoo maaragtay eh, booqanayo inuu inuu yidhi isagoo booqanayo inuu yidhi waanzala allahu bara waanzala allahu baraa'atuki min fawqi sabci samaawaati ilaahay baa baraa'ada ka soo jiyey sabca samaawaade waxba ha argagixin ha cabsanin saxaabada ayaa intaa ayada eh yaan kaga baxahayaa haddaan u kaco taabiciinta masruuq ood garanaysaan waxaa maarta oo taabiciintii ah wuxuu yidhi kaana idaa xadaa can caaisha qaala xadadatnii caaisha almubara'a min fawqi sabci samaawaatin wuxuu dhihi jiray waxaa ii warrantay xadiidkan caaisha tii laga soo beriyeelay toddobada samo korkooda laga soo beriyeelay eh, taabiciintii markaan u galo imaam alawsaaci wuxuu yidhi kunnaa waataabicuuna mutawaafiruuna naquulu allahu tacaala fowqa carshihi annaga iyo taabiciinta annagoo wada joogno ayaan waxaan dhihi jirnoo ictiqaadsanayn buu yidhi allahu fawqa carshihi wa nu'minu bimaa waradat bihi sunnatu min sifaatihi waxaanan rumayn jirnay wixii ay sunnada ku soo arto oo sifooyinkiisa ah ayaan rumayn jirnay bayhaqi baa wariyey wuxuu kaloo yidhi cabdullahi bn mubaarak kunnaa nacrifu rabbana biannahu fawqa sabci samaawaatihi cala alcarshi baa'inun min khalqihi walaa naquulu kamaa qaalat iljahmiya jahmiyada siday tirin jahmiyadan waa qolada ashaacirada madhabka uga horraysay weeye maanan dhihi jirin imaam maalig wuxuu yidhi qowlkiisa waxaa ka mid eh alistiwaau hayru majhuul mar la weydiiyey imaam maalig weeye istiwaha majhuul ma aho macnihiisa waa la garanayaa buu yidhi walkayfu hayru macluum kayfiyadu ugu istiwoodayna lama garanaya kayfiyada oo waa majhuul waliimaanu bihi waajib in saa loo aaminana waa waajib wasu'aalu canhu bidca in kayf la iska weydiiyana waa bidco imaam shaafici wuxuu yidhi alqowlu fi sunnati alatii ana calayha wara'aytu asxaabana calayha ahla alxadiidi aladiina ra'aytuhum wuxuu yidhi qowlka sunnada ahaa ee aniga aan soo gaaray asxaab alxadiidna ay ictiqaadsanaayeen wa akhadtu canhum een ka qaatay midla sufyaan wa maalik wagayrihima aliqraaru bishahaadati an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamadan rasuulu ullahi wey wa ana allaha tacaala calaa carshihi waa ilahay inuu carshigiisa korkiisa ahaaday fii samaa'ihi yaqrubu min khalqihi markuu doonuu khalqiisa usoo dhowaadaa kayfa shaaa siduu doono wa ana allaha tacaala yanzilu ila samaa'i dunya kayfa shaaa markuu doonuna samaa'i dunyaa yuu ilaahay usoo degaa abu xaatim waxaa la weli araazi wuxuu yidhi madhabuna waاkhtiyaaruna itibaacu rasuuli illahi waasxaab waasxaabihi wataabiciina watamasuk bimidaahibi ahli اlathar midla ashaaficiyi wa axmed markaasuu tiriyey raggii ayaga ahaa بسم الله waxaan siinayaa waxaa ka mid ah ragga ayaga eh imaamka eh, waxaa ka mid ah imaam ibnu khusayma wuxuu yidhi man lam yuqir biana allaha calaa carshihi qofkii aanqirin ilaahay inuu carshigiisa uu yahay oo uu carshigiisa ka sarreeya qofka aanqirin man lam yuqir biana allaha calaa carshihi qad istawaa fawqa sabci samaawaatihi fahuwa kaafirun xalaalu dam qofka asaga wuxuu yidhi waa gaal dhiiggiisana waa xalaal waa imaam ibnu khusayma dhahaya <clears throat> masaladan waxaan siinayaa sheekh eh, xasaan iyo sheekh cabdiraxmaan mursal <clears throat> keliya waxaan mushaarakaynaya hal daqiiqo waxaan musaarakaynayaa masalada ah imaamu shaafici imaamu shaafici kitaab ulum kitaabka aad garanaysaan oo imaamu shaafici loo nisbeeyo juska mujalladka shanaad safxada laba boqol iyo lixdan iyo lix shee cabdicaiiso si fiican ii dhegeyso shee cabdicaiis imaamu shaafici fi lum laba boqol iyo lix iyo lixdan wuxuu ku leeyahay wuxuu tacliiqiyey mas'aladii xadiidkii mucaawiya ibnu اlxakam wuxuu yidhi imaamu shaafici gabadha waxaa loo xoreeyey buu yidhi oo macnaha kafaaradu ku ansaxday markii la weydiiyey inay eh, ilaahay sheegto meesha uu jiro markaasay riwaayadda abi daauud waxaa weeye markuu yidhi yaan ahay saasay inta tiri bay tiri saas riwaayadda abi daauud rasuulkii uu soo diray allihii samada ahaaday baa tahay wuxuu ku jiraa xadii eh, eh, hadalkaasu mujalladka shanaad imaamu shaafici kitaabkiisa alum laba boqol lixdan iyo lixda rabiici baa soo warinaya ninkan la yidhaahdo abulxasan alashcari risaaladii uu qoray ilaa ahli saqar safxada shan iyo toddobaatan wuxuu leeyahay wa ajmacuu salafkii oo dhan waxay ku ijmaaceen annahu fowqa samaawaatihi calaa carshihi duuna ardihi waa imaamu ashcari labadii imaam oo aad tiri waa raacsanahay oo midna shaafici yahay midna abulxasan alashcari yahay labadiiba waxay yidhaahdeen ilaahay samadaas wuxuu ahaaday calaa carshii buu ahaaday wuxuu yidhi shiikhu malihin buu yidhi ilaahay meel kastuu joogaa malihin buu yidhi kor ma jiro hoos ma jiro xagga ma jiro meel meelna